maka soo gallay amaranaa nabigu wuxuuna faray an naxila inaan xalaalowno aan camalkii ka xalaalo wanajcalaha cumratan cumrana aan ka dhigno fakabura dalika calayna arrinkaasaa nagu cuslaaday in xajkii la bedelo oo cumro loo bedelo oo camal aanan soo xidhanin aan la nimaadno kii aan soo xidhanina aan ka baxno on fasakhano ayaa nagu adkaaday wadaaqad waxaa cidhiidhiyantay bihi bitaxalluli suduurunaa laabaha anagi yani niy ahaan iyo qalbi ahaan baan xoogow culays dareennay fabalaqa dalika annabiya arrinkaasaa nabiga gaadhay hawshaa inaan nagu cuslaatay oon qaadila anahay oon wax dareemayno ayaa nabiga gaadhay calayhi salaatu wasalaam famaa nadrii ma ogin buudha a shayun balaqahu min aلsamaa'i am shayun min qibali naas wuxuu saxaabigu leeyahay arrinkaasi nabiga gaadhay ciddii gaadhsiisay garan mayno inaan hawshii dhibsannay oo culays nagu noqotay nabiga ciddii u sheegtay garan mayna buui ashayun balaqahu min asamaa ma waxyiba amar iyo khabar iyo war xagga cirka ka oga yimid oo ilaahay baa u sheegay hawsha inaan dhibsannay oo nagu cuslaatay miya mise am shayun shay miya min qibali innaas ee min jihati innaas war xagga dadka ka soo gaadhay oo sir baxday nabigu ogaaday miya mise allah u waramay labada taytay ma kala garanayna faqaala suban wuxuui marku hawshaa ogaaday ayuhannaas dadow axiluu xalaaloobo um, xajkii ka xalaaloobo oo cumro u badalo cumradina dhammeeya falowlaa hadyu xoolahan soo kaxeerdaysan jiri lahayn alladii hadyigaasoo macila jirankaygaa ah, facaltu kamaa facaltum waxaan yeeli lahaa sida aad oo kale fa axlalnaa xataa waina nisaaa jaabir wuxuu yidhi waan xalaalownay waan dhammaynay cumradii baan ka xalaalownay xajkiina waa cumran u badalay xataa waطina nisa ilaa dumarkaanu u tagnay wafacalna waxaanu samaynay maa yafcalu alxalaalu qofka xalaasheen xaj soo xidhanay wuxuu sameeyo baanu samayn xataa ida kaana ywm tarwiya maalinkii sideedaad markii la gaadhay wajacalnaa makkata makana aanu ka yeelnay bidahrin dhabarkaanu u duuno maka ka baxno dhabarka aanu siinay ahlalna bilxaji xaj baanu xidhannay waxadaana numayrin muxamed qaala xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn xadaana musa bnu naaficin alxanaad alhudali qaala wuxuu uhi wadaadkaasi qadimtu makata makaan soo galay mutamatican anoo ku soo raaxaystooo soo xidhay bicumrati cumro qabla tarwiyati maalinkii sideeda hortii baanu soo galay biarbacati ayaam afar maalmood afar maalmood ka hor ayaan imid buuri marka yacni bishoo bilow ah ayaan soo galay mako cumraana soo xidhay anoo mutamaticah faqaala الnaasu dadki waxay yidhaahdeen tasiiru xajatuka alana makiya xajkaada hadda wuxuu noqonayaa xaj makuu noqonayaa xaj aan loo baxaynin miiqaad iyo xilli aan la aadaynin buu noqonayaa maxaa yeele marka hadda cumraysataan ood cumrada ka xalaalowdaan markaad iska joogtaan maalinka sideedaadna xaj baad xidhataan oo bannaanka uma baxdaan qolihii reer makee deganaa oo kale ayaad la xukm noqonaysaa muqiimka ku nagaadee maka iyo ninka deganaaba bannaanka u bixi maayaan maalinka xajka la gaadho unbay xidhanayaan minay aadayaan marka waxay ugu dhaheen bui tasiiru xajatuka xajkaadi wuxuu noqonayaa mar haddaad mutamatic tahay makana aad timid cumrana aad dhammaysatay alaana haddeer makiyatan xaj maki buu noqonayaa xajkii aafaaqiga ahaa laga soo xidhanayay maaha xajkaad fadahaltu calaa cataa bn rabax baan u galay fastaftaytu markaasaan haddii su'aal weydiistay caطaa ibn rabax almaki waa faqiih reer maka min ajali asxaabi ibni cabaas fuqahadoodiiba waa reer maka ninka aqoon badanna xilligaama joogin mawluna ahaa nin addoonu ahaa ninkaas culammadoo dhan iyo muslimiin o dhan ba ay u baahdeen faqaala caطaa wuxuu yidhi musaasay ku dhaheen qolyihii ree aad wax weydiisay xadaanii jaab bn cabdilahi alansaari yani way liidayaan xajkii ayay xoogow quudhsanayaan marka quurhsigoodu u sheegaya inaan waxba ka jirin xadaanii jaabir bn cabdillah alansaari annahu xaja maca rasuuli illah jaabir baa wuxuu ii sheegay inuu nabiga la xajiyey caama saaqa alhadya macah sanadkuu nabigu hadiga soo kaxeeyey oo hadiga u waday ayuu jaabir nabiga la soo xajiyey waqad ahalluu bilxaji mufrada ayagoo soo xidhay xaj keligii ayuu nabiga la soo xajiyey faqaala rasuulullah rasuulka ilah baa wuxuu yidhi markii dambe axilluu min ixraamikum ka xalaalooba oo xajkiinnii cumro u badela cumradana dhammeeya ka baxa sida adu aad maanta yeelaysaan iyo saxaabadu nabigu yeeleen fatuufuu bilbeyti beytka ku dawaafa wa bayna asafa walmarwatana socdow orda wa qasiruu timaha gaabsada wa aqiimuu xalaalan nagaada oo sii jooga maka iyo inta ka dhiman yowmu tarwiya idinkoo xalaal ohoon muxrimiin ahayn xataa idaa kaanuu yowmu tarwiya markii la gaadhay maalinkii cokanaanta oo sideedaad la gaadho fa ahiluu bilxaj xaj xidha alaal ahaada xata ida kana ilaa ymtun laga gaaro faaylu bilxaj wajcaluu yeela alatii qadimtum biha ti aad soo gasheen xajkii aad soo gasheen ama nusugii aad soo gasheen mutcatan ka dhiga xaj mutamaticiina noqda waxay dheheen kayfa najcaluhaa mutcatan waqad samayna alxaja nabi allow seenooga dhigaynaa mutca yanii xaj baan soo sheegnay mufrad eh xaj keligii oo ifraadaan soo sheeganay oon soo xidhannay seen tamatuc ugu bedelaynaa oo intaan cumraysanno oon xalaalowno haddana aan xaj u xidhanaynaa qaala nabig wuxuu ihi yeela maa amurukum bihi waxaan idin faray waxaan adugu idin faray idin amray yeela warka joojiya fa innii anugu lowlaa annii suqtu lhadya anugu haddaanan soo kaxayn lahayn hadyi oon xoola aana wadi lahayn la facaltu waxaan yeeli lahaa oon samayn lahaa mila ladii amartukum bihi kaan idin faroo kaleaan samayn lahaayo idama khilaafin laakin anugu cilo iyo maanic baa igu qumay oo haya idinkuna waad iga duwan tihiin walaakin laa yaxilu minii xaraamun shay xaraama ii bannaanan mahayo xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyigu uu gaadho maxillahu meeshiisii oo yowmu naxri la gaadho oo la gowraco fa facaluu sidii bay nabiga amarkiisi bay qaateen wuxuu nabiga kaga duwan yahayna way ogaadeen waxadaanaa maxamed bnu macmar ibnu rabciyi alqaysi qala xadaana abu hishaam almuhiira bnu salmta almakhzumi can abi cawaanata wadaxin cabdulahi اlyashkuri can abi bishrin abi bishrigaasi jacfar nabi waxshi inuu yahay ayaa ila rajaxan wadaadkii shaarixa ee saaxibu wahaajna waa khaladkii hore hadda ka hor aanu soo tilmaanay weliid ibnu muslim ibnu shahaab alcambari ee taabiciga buu ka dhigahaya ninkan abu bishir ibn abi waxshiya weeye oo jacfar ibnu iyaas loo yaqaano ee hadda ka hor ka soo warinaya xadiidka can saciid bni jubairin can ibni cabaas aynu soo maray can cطا بn رbاx رaxma الlah taعalى can jaabir بn cabdالlah qaala qadimna maca rasuuli الlah rasuulka ilaahay baanu la soo galay oo markaanu soo galay muhiliina bاlxaj anagoo xaj soo xidhannay faamarna rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuuna faray an najcalaha xajada inaan ka dhigno oon u bedello cumratan cumro u bedello oo wanaxilo aan xalaalowno wa kaana macahu hadyu nabigu xooluu waday oo hadyi la socday falam yastatic muusan awoodin an yajcalha inuu ka dhigo cumratan cumro u badalo inuu cumro u bedelo muusan awoodin idan maanicii udheeeyafaariqi u dhexeey nabi maxamed iyo saxaabada ayaa halkaa ku caddaaday baabun fi lmutcati biاlxaji wاlcumra aan israacayno intaan yartee xadiidka jaabir ka dhiman labada xadiis aan ku istaagno meesha uu ka bilaabanayo xaja nabiy xaja nabiy ama xija nabiy nabiga xajkiisi baabun fi lmucati bilxaji wاlcumra xaj iyo cumro in lagu mutcaysto intuu midkood la hormariyo kii kale la sugo oo maka lagu sugo iyadoon miiqaad loo baxaynin oon xilli aan la aaday xadaana muxamed muana bn bashaar waa inaga soo maray oo curfu salaf muca haddii la sheego labaduba way noqdaanoo qiraanka iyo iyo tamatuc waa noqdaan xadana mxamed muana bnu bashaar qaala ibnu muana wuxuu hi xadana mxamed bn jacfar gundar xadana shucb xajaaj qaala samictu qataadan maqlay ibnu ducaamata asaduusi yuxadiu can abi nadrata wasmuhu lmundir ibnu malik ibnu qicata ama ibnu quacata labadaba waa la xarakeeya xaafidku asagu quacatu rajaxaa nimana qicatay rajaxaan dhib ma laha waa mundir ibnu malik ibnu quacata alcabdi qaala wuxuu ihi ninkaas kaana ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu aha cbdullahi ibni cabaas yamuru ummadda wuxuu fari jiray bilmutcati in la nasto cumro la hormariyo kadibna marka cumrada laga baxo xaj la xidho oo siduu nabigu iyo saxaabadu yeeleen ah wa kaana bnu zubayr cbdullah bn zubayr wuxuu ahaa waagi dambe uu amiirka noqday iyo markuu intuusan noqoninba yanha canha wuu ka reebi jiray ummadda wuxuu odhan jiray lama ogolo tamatuc lama ogolo in ashhur اlxaj cumro la xidho cumradii laga xalaaloobo la dhammeeyo hadhowna haddana xaj la xidho lama ogolo qaala wuxuu yidhi marka wadaadkii abunadraaha fadakartu dalika iskhilaafkoodaan u sheegay arinka iskhilaafka ibn cabaas iyo ibn zubayr ismaan dhaafeen ayaan u sheegay liijaab bni cabdilah alansaari baan u sheegay oo de labadaba ka weyn faqaala wuxuu uhi jaabir calaya daar alxadiiu calaa yaday afwan calaa yaday aniga hortayda anoo jooga oo goobjooga yudaar alxadiiu warkuu wareegay warka hortoodu ka dhacay anaa goobjoog ahaa anaa shaahid ahaa buu u jeedaa hawsha in cumro la hormariyo oo xajkii la fasakho oo umro lala yimaado kadibna xaj la xidho oo bilihii xajka gudahoodii laba camal lala yimaado cumrihii xajkala madax bannaan ama laysku ladhoo laysfangeliya sidii qiraankii hortayduu ka dhacaanoo joogaho shaahiduu dhacay buu iska daa ibnu cabaas iyo ibnu zuur warkooda qaabkee hortaada warku oga dhacay tamatacna maca rasuulilah rasuulka ilaahay la jirankiisa ayaanu soo tamatucnay tamatucna de waad garateen waa maxay waa in labadii cumro la hormari kadibna xajkii la sugo ama la isfangeliyo hal camal bes laga soo qaado falama qaama cumaru khaliifatan wey saasay ku socotay jaabir xadiidka dheer baan ku gaari doonaa oo uu dhi odhan doonaa sidaa uu nabigu yeelay baan yeeli jiray intuu nabigu noolaa khilaafadii sayidina abubakar cumar horaantiisii waadam cumar isbedelay oo uu wareegto soo roga uu leeyahay laysma raacin karo bilaha xajka gudahooda cumro iyo xaj hawshuu nabigu waagii sameeyeyna waxay ahayd burburinaya baabiinuu baabiinaya caadadii horee jaahiliga ahayd mar hadday baabaaday xukumkiina caddaaday cumrana safar goonaha loo soo safro xajna safar goonaha loo soo safro hawshu wuxuu ku celiyey wuxuu ku celiyey meeshuu nabigu ka keenay ayuu ku celiyey isagoo marka ay maqsuudku kala duwan yahay tii weeye falammaa qaama cumaru cumar markuu khaliifo noqday qaala wuxuu idhi ina allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kaana yuxillu lirasuuli maa shaaa bima shaa ah, afeef weeye arar aqalkaada horti waxaa la yidhi ood la dhigtaa hadalkaada hortina afeef baa la yeeshaa afeef in allaha subxaanahu wa tacaala kaana wuxuu ah yuxilu kii u banneeya lirasuuli rasuulka wuxuu u jiray maa shaaa wuxuu rabbi doono min alaxkaami ah bimaa shaaa wuxuu doono min alwaxyi waddalaa'ili waalqur'aan ah ilaahay subxaanahu wa tacala nebigiisa wuxuu doono axkaama iyo masaa'il uu u jidayn jiray wuxuuna ugu bannayn jiray adile iyo waxyi nabiguna waa geeriyooday waxyigiina waa go'ay qur-aankiiyo diintuna waa dhammaystiran tahay arar wey waina alqur'aana qur'aankuna qad nazala wuxuu degay manaasilo meelihiisa aayad walbana meesheedii bay dhacdayoo waxay ka hadlayso waa wax la bedeli iyo wax la nasakhi iyo wax la awli ma jiro nabigaa fasiray waa caddaatay dhanahay kala cabaysaa haddaba mar hadday sidaa tay ilahay muxuu yidhi wuxuu yidhi wa atimu alxaja wاlcumrata lilah itmaamka wuxuu keenayaa siduu cumar ka fahamsan yahay xaj iyo cumro inaan gelin karin wuxuu kaloo keenayaa adoo xaj soo xidhay intaad fasakhdo inaadan ka dhigi karin cumro nin walba camalkuu soo xidhay sidiisu u dhammaystiri wax la fasakhaya ma jiro wax isgelhayana ma jiro waa naska mafhuum lmukhaalafana wuu deliishanaya faatimu alxaja wاlcumrata lilah cumradii xajkaba u dhammaystira alle kamaa amarakum اllahu fii suurati اlbaqara siduu ilaahay idiin amray wa abidtu gooya oo ka baxa nikaaxa haadihi الnisaa dumarkan aad mutcada ku guursataanna hawshooda jooyo ka baxa way gooya yani qolyaha waagi dambe naskhi uu soo gaadhin mutcat الnisaa iyo mutcat اlxaj labada masalo imaam ka hadlaya cumar mutcat nisaa oo meher waxaa jiray intii aan la nasakhin yowma alfatxi aan la nasakhin waxaa jiray haweeney aad guursato ood meher ku heshiisaan muddo go-anna aad ku heshiinaysaan inaad guursataan baad ku heshiinaysaan meherkeedii bay sheegan markhaatiyaal bay leedahay laakiin laba bilood baan isqabaynaa bil baan isqabaynaa toban beri shan maalmood saacado waa nikaax wakhti leh mutcadu laguu sheegay waa guur madal iyo muddo leh saa darteed guurka haddaad dadka guursanaysaan ee nikaaxaad ridaysaan haddaad madal iyo muddo u samaysaan wuu buray ma asaxaayo gabadhan aan kuu guuriyey oo meherkeedu intaa yahay oon anugu weli u ahay ama laii wakaashay iyo waan aqbalo waan yeelay waana ku guursadaa laydinka raba haddaad tidhaahda afar sanaan isqabaynaa waa maxay zina wey meher ma aazino saa darteed waxay ka naqaasheen haddii meerka qaabkaa u dhaco nairobiaad arday ka to wax ka barataa ama ganacsadaad ka too waxbaa xoogow danbaad ka leedahay islaan la'aanna ma joogi kartid biya wax kuu kuleed u baahanta ama kuu adeego oday baa tahay gabadh ma guursan kartaa adoo niyada ku haya intaad nairobi joogtee aad qabtid maalinkaad ka dhaqaaqdana waraaqda aad qortid carabahaasan meelahaasaad arday ka tahay yurubaad joogtaa intaad meesha joogtayd leeda alleela waxaa kuugu dhammaan jaamacaddaa kuugu dhammaan hoosta ma ka niyeysan karta maxaad ka leedihiin jumhuur ulama way bannaan tahay jumhuurulculamaa hawsha hawl bannaan weeye wadaadda yaroo awsaaci ka mid yahaa diiday wali aan reer sacuud wa isku yar dhibaan laakiin bal ijmaac bay ku dhowdaa inay bannaan tahay maxaa yeele waxaa laga yaabaa inaadan bixinba muddo iyo madal miyaa lagu sheegay caqdiga laguma sheegi ma gabadhaa sheegta intaan laysqabi maya ma adaa sheega maya ma sheekhaa sheega maya ma weligaa sheega maya marba haddaan muddo iyo madal lagu dhex sheegin guurkii iyo meerkii iyo caqdiga gudihiisii waxa adiga aad niyada ku haysa aday kuu taallaa allah yuxdiu bacda daalika amran islaanta inay kuu macaanaato iyo cajab noqoto ood kuwii kalaba furtaa laga yaabaaba nairobi inaad ka bixin baaba laga yaabaa adari baa ldhaxsin baa loo degay adari magaalada harar liga weyn ad aragtee qolyo raba inay dhaafaan baa habeen ku furtay oo beri ad ka kalahdaan ka lihi waaye magaala ku noqotay meeqaa niman soomaalida baanada soo doonay toddobaatan labadii ay nairobi joogaan hadda toddobaatan iyo labadii bay meelaan xamar iyo koonfur gawaari kaga jabtay usoo dooneen sbeer baarti bay usoo dooneen nairobi aminka way joogaan indhahaan saara anugu nin toddobaatan iyo lixda baan imid gaadhi baan alaab soo door addayuu noolyo dhinta garan maayo ninki way dhooban yihiin koowaadhooda u noolayd baa jira in eh, ingiriiska habartii dhimata maxay ahayd elizabeth inay noosha inay weli boqor tahay ka talisa ingiriiska oon wax nidaam iyo baarlamaan waxaa ugu dambaysay lixdameeyadiiba shuu khadkaba ka dhacay shubbaashu u fuudhayay iyuu ka tegey khadka dhanba idan wax niyada ku jira acmaashu waxay ku dhisan tahay axkaamtu alaxkaamu waa mabniya cala awaahir daahirkaasaa wax lagu dhisahayaa wax adiga ku libaasan aday ku taala awsaaci ragga raaco cadhan waa khayaano khayaano weeye man hashana falaysa mina gabadhaad kor waxaad u tusaysaa inaad si toos u guursanayso ood leedahay waan isku qorannahay waan isduugaynaa waan isxabaalaynaa waan isla cimrinaynaa adduunyaadaan kaa doortay hoostuna waa maxay gabadha inaad sinsaaraysaad rabtaa khayaano wey diintuna khayaano ma ogolo hishim howlaha waxaa la yidhi degdegina baashu waa maxay xukunka daahirkaa ah wey munaafiqba wuxuu inoo yahay adduunka maka la joogo muslim aakharana fi darki اlasfali min annaar walan tajida lahum nasiira ad kusii mahuulina imaamku hadda wuuu ka way iman doontaa kitaab nikaax kitaab alxaj markuu dhammaado mutaca warkeeda markaasuu bilaaban doonaa markaasaan faahfaahinayna in sha allahu tacaala maxaa tidhi sheekh cabdulaahi wuxuu leeyahay taas mutcadaas oo kale ama nikaaxaas gabadhaha hoosta in laga fura la raba hadhow laba sano kadib soo lamid noqon maysa nimanka intay gabdhaha guursadaan raba inay ku dhoofaan ay afrika ku guursanaya gabadha ay imanayso dhoofinayso markuu maraykan yurub tagana ka dhaqaaqa gabdha furahaya maamooyin baa sidaa loo galaya waan gaari doonaa kitaabu nikaax baynu tegi doonaa insha alla warkaan baynu ka hadlaynaa wixii shiki uu gala iskaga fogaada masalo inay masalo fiqi tahay culmo saa iskugu khilaafsanyin waad laakiin marba haddii dareen meesha yimaado inaad ka fogaataan baa fiican wa abidtuu gooyo oo ka taga nikaaxa hadi nisaa dumarkaad madcada ku guursateenna dumar idinma ahee waa la joojiya falan uuta layma keena buu yidhi haddaan ahay birajul nin nakaxa guursada imraatan haweenay ilaa aji ilaa mudati ilaa madal ku guursado muddo u sameeyey ilaa rajamtu bilxijaara buu nin haddii lai keeno haweeney guursaday oo mutacaystay oo madalii muddo u qabtay guurkeedii dhagax baan ku dilahaya waa zaani muxsan uu leeyahay waa rajminaya mutcadu sanadkii khaybar baa la fasaxay haddana waa la nasakhay horaan way bannaanayd yowma khaybar baa nasi sooyaa yimid haddana waa la fasaxay yowma fatxi maka dabayaaqadii intuu nabigu uusan ka dhammaanin ayaa la nasakhay ilaa qiyaami saaca saddex nasakh bay martay masale badan bay ahayd idan xukunku waa caddaaday mar hadduu caddaaday ninka wuxuu sheeganayo sayidina cumar hawl itaallama leeyahay hawshu waan caddeeyey bayaan baan idiin sheegay liundurakum bihi waman balaqa wey waa idin gaadhsiiyey mar hadday sidaa tahay oy mansuuqo daliilka lagu nasahay mutcatu nisaan oo uu cad yahay ninkii mar dambe intuu islaam guursado mutco ku guursada hadhowna iila yimaada yidhahdo haddaanu muta'awil baan ahay ee xuduudda ha oofinin kama dhagaysanayo maxaan ku dilhayaa dhagax liwuduuxi daliil wey wuxuu sheeganaya cududaadka maxaa la maayo ilaa rajamtuhu waxaan ku dilahayaa ama ku tuurahayaa bilxijaarati dhagaxyaan baan ku dilayaa idan wuu iman doonaa kun afar boqol iyo shan buu xadiidkii jaabiroo faahfaahsan cumar qaabku u hadli jiray waxa ku kallifay wuxuu hawshan ooga noqday wuxuu waagi hore wuxuu ummadda u samayn jiray isagii abubakar iyo nabigu kaga tago uu bedelay ayaan way iman doonta iyadoo faahfaahsan oo jaabir waxaa iman doona fafacalnaahuma mutcatu الnisa iyo mutcatu اlxajiba waan samaynay kun afar boqol iyo shan ka fiiriya xadiidkiisa hadda ilan kun laba boqol toban iyo kadib kun afar boqol iyo shan fafacalnaahuma maca rasuuli illaah rasuulka ilahi la samaynay uma nahaa canhuma cumaru cumar baa ummadda ka reebay mutcatu nisaa iyo mutcat falam nacud lahumaa kumaana noqonin buuhi mar dambe falam nacud lahumaa maana ku noqonin jaabir wuxuu soo guurinaya marka ijmacu asaxaaba calaa taxriimi wa butlaani mutcati الnisa laakiin mutcat اlxaj khilaaf culus baa ka taagan waadna gaari doonnaa isagoo faahfaahsan cibraan bin xuseen xadiidkiisa iyo midka abudar iyo baa iman doona caawan waxaynu ka tilmaamaynaa insha allah waxaa kaloo iman doona xadiidkii abidarna waa iman doona asaguna kaanat ilmutcatu fi اlxaji liasxaabi muxamadin khaasa buu ku iman doonaa iyo riwaayo uu leeya laa taslixu lmutcataan ila lana khaasa idan marka maslada masale dhib badan weeye sayidina cumar marka isagu wuxuu leeyahay hawshaan mutcatu nisa iyadoo muranba ma leh waa inoo kaado baabgoona ku ima ama mutcatu lxaj cilaa loo jideeyey cillo oo ah in ashhurulxaj aysan bannaanayn cumro bay qabeen kufaaru quraysh caqiidada jaahiliga in la baabi'iyo oo la tuso in cumradu ay bannaan tahay bilaa xajka xajna uu ka dambayn karo ayuu nabigu jideeyey wixii cila darti iyo xikmad dartii loo jideeyeyna yazuulu bizawaali alcillati wاlxikma halkaasuu sayidina cumar maraya wuxuu kaloo deliishan doonaa haddee xadiidka soo socda asna riwaayad kala ku arki doontaan aynu horta israacino xadaanii waxaa kaloo ii tabiyey xadiidka zuhay bn xarbin xadana cafaan yani ibn muslim abu cumaan asafaar qaala xadana hamaam yani ibnu yaxya ibnu dinaar albasri hamaam alcawdi xadaana qataada bnu dacaamat saduusi bada isnaad yani hamaam baa wax mutaabacaynaya wadaadkii shucbaha kilaahuma can qataada wa qaala fi lxadii xadiidkan wuxuu ku yidhi markuu hamaam isagu warinayey shucbana hada waa min abat الnaasi fii qataada kadalika hamaamna waa min akhasi asxaabihi asaguna wa qaala fi lxadii xadiidkan wuxuu hamaam ku yidhi markuu ka waranaya can qataada can abi nadrata can jaabirin fii qisati cumar wa qaala cumar wuxuu yidhi fafsiluu xajakum xajkiinna ka sooca min cumratikum cumradiinna war xajkiinna iyo cumrada kala sooca haddaad intaad cumraysataan aad maalinka toddobaad xalaalowdaan haddana aroorta sideedaad aad min u kala xaj xidhataan waa is saaran yihiin haddaad qiraan noqotaanna waa is ilaahayna wuxuu sheegay cumre iyo xaj midkiisaba madax bannaan yahay oo goyn loo dhammaystirhayo fafsiluu xajakum xajkiinna ka min cumratikum ka fa innahu atamu lixajikum in la kala soocaa xajkiinna u dhammaystiran xajka u fiican ee dhammayskatiran waxaa weeye inay kala soocmaan oy kala baxaan waxay ku kala baxaanna waxaa ugu qiimo badan biijmac salaf saalix in laba safar ay kala noqdaan in la kala sooco markii xaj la kala saaro mutamatixba aad noqoteydee in la kala fogeeyo oo laba safar maalan bisha shawaal baad iska baxday waad soo cumraysatay waad soo noqotay haddana waad iska sugtay waxaad xajiday waxaad xajiday bishii dilxija ama dilqacdu waa xaji cumro kala baxsan oy bilow u watamu asagaana u dhammaystiran kala sooco licumratikum cumradiina u dhammaystiran riwaayadii marka xadiidka abi muusa buu ku caddeeyey e, shubhadiisa saydina cumar iyo xujadiisa wuxuu ku caddeeyey xadiidka abi muusa alashcari oo iman doona isaguna wuu soo dhow yahay dhowr xadiid kadib ka firi waxaa ku jira xadiidka abi muusa alashcari isaguna wuxuu ahaa yman e, raggii la raaciyey buu ahaa markuu aadahayay yaman uu nabigu u diray sanadkii sagaalaad hijrada la diray inay ummadda diinka gaadhsiiyaan qudaad u noqdaan wax baraan baa loo diray markuu soo nabigu soo xajiyey ayaguna soo xajiyey caliyo wakiisooyin allow waxaan niyeystay xaj la mid a ah, xajka nebi maxamed abi muusa alashcarina asna wuxuu soo yii waxaan niyeystay xaj lamida ah xajka nabiga markay maka yimaadeen oo soo marra cali la yidhi soo xidhatay nabi allo waxaad adigu soo xidhataan soo xidhay hadi ma wadaa haa idan joog anoo kalea tahay qaarin baad noqonaysa faadumo ila socotayna way xalaalowday wataa xaragoonaysa indhakuulatay ee meesha joogta ma agmari kartid faadumo iyadu way xalaalowday mutamatac isu bedeshay aduguna qaarin baad tahay anaad ila fadhiyaysa waa gaari doonaa soo weliba sayidina cali intuu faadumo ku xanaaqayni maxay tahay waxaad samaysay seed u ay tiri aabbahay baa ifaray iska daa muranka iyo warka jooji ee u yimid nabi nabi axmed madaa faadumo ku yidhi xalaalow oo dharkii mxuu ah kariska ah xidho oo wixii dumarka xalaasha u bannaanaa samee habanaa ku idhi isku baab ma tihiin adugu anaad igu baab waa kaa tagtay abi muusa alashar isagu waxa li maxaad soo nabi allo waxaad xirtay baa soo xidhay buu ma wada ma wado bedel baa le xajkaad u beddeshaa waxaad u bedelaysaa cumro xalaalow adi cali waa kala duwan ninkana hadyibu wadaa aadna hadyi ma wadid wاlfiqhu jamcun wa farqun fiqigu waxaa wixii isleh isku mid laga dhigo yaa is yeeshay nabi maxamed iyo caliy yaa kala tegey nabi maxamed iyo abi muusa alashcari alfiqhu jamcun wa farqun wixii isku mida ah waa isku xugum wixii kala duwanna waa kala duw waxaa ibtilaa mushkilaa markaad isku qabato labaan aan islahayn inaad mushrik goofeed ku camiso muslimnaad ku camiso waa musiibo aafo muxuu yidhi eh, nin kitaabka rabbigay wata oo le rabbiga ha taliyo iyo nin le dastuur baa tali inaad isku meelgeyso soo maangaabnimo maaha ree hebel waxay wataan bui kitaab qur-aan ha taliyaay leeyihin annaguna oon diyaarsannay la taliyaha xasan sheekh maxamuud e, yaan wadannaa iyagaa caddaysanaya soma xusuusataan hadalkii waa hore ahaa in dhowr goor tacliiqii hawl annagu aan camcamsannay oo dejisannay baan rabnaa inaan soomaaliya ku maamullo yidhi ree hebella waxay wataan oy leeyihiin kitaab qur-aan ah ha taliyo haddee maxaaba meesha yeella marka asaaba kuu sheegahaye ilaahay muxuu dhaha fanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun inkaar baa idinku dhacda leeyahay waad rogmatee am najcalu muttaqiina kalfujaar alfiqu jamcun wa farqun jooga laba aan islahayn caamigii soomaaliyeedee xooguhu doonahay inay hidibka u bato muxuu idhi meyti layskuma qaso meyti layskuma qaso nin baa sabeen gowracay markaasuu yidhi sheekh cabdiqaadir u galgalo oo duqii daro ismaail u galgalo oo sheekh hebel u galgalo awogii u galgalo dhowr meytu iskugu geeye haddii hal sabeen haddii toban wadaad loo gowraco xerti maxay cunahayaan wadaadkii wuxuu rabaa in wadaad walba loo gowraco wan sumal ah iyo sabeen ay galgalaato toban neef labaatan neef oo markaa cadiinta iyo cadkal aad loo barfuuqo warhe warhe mayti laskuma qaso u tobankan wadaad sabeentan bay isku qabsan hayaane kala socdu marka hawshaa joojiya isku qasina idinku go'aanka ad qaanaysa idinki idintaa laakiin waxaan islahayn haya saarina warkuu cadya almuhim nabi maxamed iyo saxaabigiisa abi muusa way kala tageenoo cilay ku kala tageen cali iyo nabiguna way isu yimaadeenoo waxay iskugu yimaadeen cillo darteed xadiidka abi muuse waxaa ku jiraan ka rabaa faqadima umar baa ku qoran meesha faqadima cumar safar dambe soo safray weeyo khilaafadiisii waagi dambe faqaala wuxuu ihi in na'hud bikitaab illah suu u garramaya sayidina cumar u fiirso wuxuu ihi in na'hud bikitaab illah kitaabka rabbigii haddaan qabsanno fa innahu ya'muru bilitmaami ilahay wuxuu amray in la dhammaystiro camalba iskii loo dhammaystiro lambarka waa idiin sheeg ka fiiri wadaysaane eh ilahay muxuu yidhi waatimu alxaja wاlcumrata lilah wain naakhud bisunnati الnabiy haddaan sunnada nabiga qabsannana fainahu lam yaxila xataa naxara alhadya nabi maxamed ma xalaaloobin ilaa uu hadyigi gowracay muxuu rabaa sayidina cumar inuu yidhaahdo war haddaan kitaabka rabbiga ku kala baxnana ilaahay wuxuu sheegay cumrihi xaj mid walba in gooni loo dhammaystiro cumrihi xaj isku lifaaqan ama isdaba yaalla oo mid la fasakhayo mid kale loo bedelaayo kitaabku ma sheegin buu haddaan nabiga raacnana nabigu suu xajku u soo xidhay kama xalaaloobin ilaa uu yowmu naxri hadiga gowracay halkuu marka la maray waa aragtaan faman tamataca biاlcumrati ila اlxaji fama staysara min alhadi halkaasuu taagan yahay jawaabta cumar lagu jawaab waxaa loogu jawaabi jawaabtu nabigu bixiyey oo ah haddaanan soo kaxayn lahayn hadyi la axlaltu kamaa xalaltum nabigaa ka jawaabay cumarow oo yidhi anuu hadyi haddaanan wadi lahayn ma aha inaan cumray isku daray keliya maahee waan fasakhi lahaa oo xajkaygii cumran u badeli lahaa oo mutamatic baan noqon lahaa oo siday saxaabadu yeeleen baan yeeli lahay hadyi baan wadaa soo ma arkaysa inaan kala saaray oon kala duway oon kala soocay abu muusa alashcari iyo saxaabiga ali bn abi aalib ahaa abu turaab abulxasan idan xujada xujo saxa ma aha laakiin min baabi sadi daraac buu sayidina cumar u yeelayey oo ahayd wuxuu ka baqayey caammadu iyo dheermagaradku say u wadaan waaga dambe inay cumradii iyo isku qasaan xajki oy kala sooci waayaan oo ninka asagoo mutamataca oon weli cumradii ka dhammaanin uu xajkii soo galo ila waa khatar wey soo galo hawlahaasuu ka baqayey oo isku khaldaan axkaamtii muxrimka iyo axkaamtii ninka xalaalka ah min baabi sidraac laakiin waagii dambe saxaabadan baa ka diida oo nabi maxamed sunugu ka dhaqaaqi mayn cumaru cimraan xuseen baa ka mid ahaa caliyi oo khilaafadii cumaan intuu dadkii hogaamiyeybu wuxuu yidhi tamatuc ma cali oo kuufa ka yimid aggaaya waxaa layidhi cutman baa sidaa yidhi markaasuu haddama tamatuc baama niyeysanaya anugu khilaafan licumaan iyo sunnada nabiga in la raaco idan abubakar ayaa masaladan kaga fiicnaa hee cumar saa darteed sayidina abubakar min manaaqibi waxaa ka mid a ah looma hayo ra'yi ijtihaadi ah oo abubakar uu qaatay oo sunno khilaafsan ama la odhan karo aahiru kitaabilahi buu khilaafsan yahay ama xadii buu khilaafsan yahay meesha saxaabada kale ijtihaadaad ay leeyihiin ay ku khilaafeen bacd dalaa'il hada min manaaqibihi saaxiibkiisa khaaska ah weeye nabigu wuxuu ishaaraya maagan yahay buu garanaya iskadaa u cadeeyey yuu garanayay saaxiib khaasoo u ahaa ayb waa ninka keliya haddaad saaxiibnimadiisa aad inkirtaad ku gaaloobi haddaad tirada hebel abubakar saxaabi ma ahayn kafarta billahi alcaiim haddaad laakiin tara cumar saxaabi ma ahayn muran baa hala gaalaysiiye hala daayo khilaaf laakiin abubakar muttafaq hoosta lagaa xariiq id yaquul lisaaxibihi laa taxzan in allaha macana abubakar weeye biijmaaci ahli اlqibla marka abubakar dad waxbuu dheeriya ummadda waxadaanaa khalaf ibnu hishaam albazaar aclab ninki la odhan jiray weeye wa aburabiic alzahraaniyu sulaym bnu daawuud alcataki wa qutayb bnu saciid albaqlaani aburaja jamiican si wada jira can xamaad qaala khalaf wuxuu hi isagu xadaana xamaad ibnu zayd buri waa u abtirshay oo kuma gaabsana xamaad keliya laakiin wadaadka la yidhaahdo aburabiic iyo qutayba waxay ku gaabsadeen can xamaad waan xadaana aan odhanin aabbihiina aan sheegin can ayuuba ibn tamiyata sakhtiyaani qaala samictu mujaahidan ibnu jabri baan maqlo yuxadiu can jaabir bn cabdilah sakad tabinaya xadiidka qaala wuxu uhi jaabir qadimna maca rasuuli illah rasuulka ilahi baan maka la soo gallay wa naxnu naquul annagoo leh labayka bilxaj ila xaj baan kugu soo ajiibnay xaj baan soo xidhannay fa amara rasuulullah rasuulka ilahi wuxuuna faray an najcalaha cumratan inaan cumro u badelu nabiguna faray waxa marka uu diidan yahay sayidina cumar asagu marka uu ijtihaadkiisu la maray waxaa weeye in eh, xaj iyo cumro aan la dhex oon lagula imanin safar keligii hal safar nawowi qaabbuu u dhigay oo asagu wuxuuhi walmukhtaaru ana cumara wacumaana wagayrahuma inamaa nahow can ilmutcati alatii hiya alictimaaru fii ashhuri اlxaj uma alxaju min caamihi wa muraaduhum waxaa eh, nahyu awlawiyatin buu le asagu wuxuu leeya cumar iyo isku raaceen waxaa weeye waxay diidan yihiin in la cumraysto bilaa bisha soonfur iyo sidaataal iyo arrafo ah la umraysto dhaxdeeda kadibna cumradii marka la dhammay haddana la xajiyo oo isla sanadkii aad xajido diiddaday diiddan yihiinna waa uun laga roon waa laga fiican yahay ka wadaanba mooyeene maaha ma asaxaysa kama wadaan cumrada way asixi xajkana waa asixi laakiin waa laga fiican yuu ka wadaa sidaasuu maray nawowi laakiin ibnu cabdilhaadi baa naqdiyey tacliiqa uu ku leeyay kitaabka waxyar baa laga hayaa iltiqaadkii iyo intiqaagii xaafid ibnu baa laga hayaa ibn cabdilhaadi shamsudiin abu cabdilaah ninkii ardayga ibnu taymiya ee kitaabu tanqiixil ahaa ee imaamka muxadidka ahaa ee faqiiha ahaa asaarim almunki fii raddi cala subki iskale aad garanaysaan abaqaatu culama xadiid lahaa ee dahabi uu yidhi waa nin da'yar xaggana ah, wax badan ka faa'iidaystay intaan ka faaiiday intuu iga faa'iiday intaan anugu ka faa'iiday baa ka badan waana sheekh buuna u ahaa wadahabi baa sheekh ahaa wadaadkaasa wuxuu ku leeyahy tacliiqaat kitaabka saxiixu muslim sharaxa nawowi meelo badanoo xadii ah mid fiia buu abtaa kitaabki weli lama taabicin waa makhtuud xaafna xajar ayaa yaa muaalaceeyey harxiga nawwi saxu muslimka muaalaceeyey fawaa'idda muhiimka ee ibnu cabdilhaadi uu ku qabtay nawowi ayuu gooni u soo bixiyey markaasuu u bixiyey iltiqaad gurubsi wixii markaa ile kitaab baad akhriyi faaido badan baad ka qoranaysa iltiqaadka baa matbuuc oo risaalo yara wuxuu yidhi markaas munkuu noqday nawowi wاtaxqiiqu fi dalika ana almuraada min nahyi cumara wagayrihi can اlmutcati anlaa yuqica alxaju wاlcumraةu fi safratin bal anlaa yuqica cafwan alxaja wاlcumrata fi safratin bal yunshiu likuli minhuma safaran fayadkhulu fi dalika الtamatuc alkhaasu wاlqiraanu wafasku اlxaja ila اlcumra wuxuu sayidina cumar diiday waxaa weeye inaad hal safarood ka safartay nairobi xaggana aad ku soo cumaraysato xagganna aad ku xajido halkaasuu cumar taagan yahay oo leeyahay qur-aankaad khilaafsantihiin sunnada nabigana aad khilaafsantihiin buu taagan yahay marka tamatucii aas la yaqaanee khaaskaa qiraankii iyo in xaj la fasakho cumro loo bedelo kadibna hadhow haddana la xajiyo wuxoo dhan waa diidanaya saydina cumar wayna iman doontaa iyadoo faahfaahsan insha allahu tacaala ra'yigaana ra'y laga xoog badan aan eh, xalay idiin ballamiyey aynu tacliiqina insha allahu taala waxaynu ka gaarno insha allahu tacaala masaladaasi eh, ku saabsanayd eh, adoo cumraystay ama xajiyey oo acmaashii dhammaystay haddana inaad maka intaad ka baxdo oo jicraana tagto ama tancim aad tagto haddana inaad soo cumraysato masalada ayadaa baynu dhowr mas'alo dhowr qodob ku dul istaagaynaa masle horta waa maslo guda ballaadhan furuuc badan bay leedahay iyo faraaqyo badan bay leedahay laakiin si guud baan u dulmaraynaa si uun ardayga wax ku fahmi karo ninka caamiga dhegaystana uun wuxuun ka faa'idi karo qodobka koobaad masale kastoo culimmadu isku khilaafeen oo ahlcilmigu qadiiman wa xadiian ay isku maandhaafeen weligeed khilaafin bay ahaane ogaada khilaafku weligu uun taagnaanayaa ilaa adduunka laga rogayo ha isku dayin marka in aad masalada bir ku goyso aad tidhahdo waxa iga mooye wax kale ma jiro marba hadday culimmadu isku maandhaafeen oo aaraadu ay kala duwanaatay masaladuna ay khilaafi tahay khilaafku waanu taagnaanaya marka edabtu iyo anshax wuxuu keenaya waxaad markaa kula quman min daliil ee kula quruxsan ummadda u sheeg ra'yi kale ka soo horjeedana ha ku kalax tagino ha ku xadgudbin masale marka khilaaf muctabara ka jira weeye bayn ahli ilcilm afarta madhab baa ku kala jabay laba madhabna dhinac mareen labana dhinac bay mareen almuctamad cinda shaaficiya wlmaalikiya cafwan walxanaabila waxaa weeye inay hawsha aysan dhib lahayn muctamadka xanafiyada iyo maalikiyadu waa inaan la ogolay inay karaaha tahay fuqahaduna u kala jabeen salafkuna wixii taabiciinta ka dambeeyey ama taabiciinta marka loo soo gaadhay khilaaf baan baa ka yaal qodobka waa qodob koobaad ah masalo walba oo khilaafi ah, khilaafku intuu doona hala ekaadee sidaan buu u taagnaanayaa khilaafkii muctabarka aynu ka hadlaynaa marka intaad istayrixiso oo nafta iska qaado ha isku dayin khilaaf waaqaca inaad baabi'iso waa qodob qodobka labaad masaa'ilka sharcigaah ee khilaafku ka taagan yahay mid walba miisaankeeda iyo miidaanta ay shareecada ku leedahay ha dhaafinin qad jacala allahu likulli shayin qadra qodobka saddexaad salafku waxay isku maandhaafeen sanad gudihii in laba goor la cumraysan karo takraaru اlcumrati fi الsana sanad sanadkii mis goor baa la xajiyaa hal mar baa la xajiyaa jamaaca min asalafka waxay qabaan sanadkiina hal mar baa la cumraysan karaa laba lama ogola taagan qolina waxay dhaheen hee way bannaantahay in sanadka laba goor la umraysto oo laba safaroo kala duwan la cumraysto haddiiba laysku hayo sanadkii hal mar ka badan lama umraysan karo iyo waa la cumraysan karaa maxaad moodaa safarka aad tagtay eed ku cumraysatad ku xajida haddana inaad tanciim iyo jicrana aada balbal ayadu ka war waxba laysku haystay cumradii madaxa bannaanayd ma lagu ceshan karaa sanadkii laba goor baa muran ka taagan yahay waa karaaho iyo way asixi iyo ma asaxayso ila isma geli karaan shayga waa cibaado iyo waa karaa isma galaan taa ogaada qodobka afraada ii raaca waxaa weeye hawshan tanciimaad u baxaysaan iyo jicraani iyo eed cumro darteed u safraysaan hagnaad soo xidhanaysaan hawlihii hindida bakistaaniyiinta iyo bangalaadishka iyo soomaalidu ay hadda bilaabeen goormay bilaabatay waxay bilaabatay khilaafadii ama imaaradii dowladdii reer bani umaya cabdilmalik nuuraan xilligiisay bilaabatay caطaa ibn abi rabax almaki oo hawsha u xog ogaalsan wuxuu leeyahay inamaa uxdita alcumratu min bacdi اlxaji fii zamaani cabdilmalik bn marwan abu zurcata dimashqi baa fii taarikhi ku wari bisanadin saxiix waa jiri jirin xilligii saxaabada iyo salafkii hore waxay bilaabatay xilligii dowladdii reer bani ayay bilaabatay cabdilmaligna booska laga taagan yahay wadaadu waxay ka qabaan wuxuu yahayna waad ogtihiin kusii mashquuli maayo intaa waxaa dheer oo qodob shanaada nebiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii nabiga laga dhigee la diray saddex iyo toban sanuu maka joogay weligii intu banaan u baxay ma soo cumraysanin bal taa weligii saddex iyo sano intuu maka ka baxay oo xilliga tega tanciim iyo jicraane iyo juxfe iyo iyo lamlam iyo daatu cirqin iyo meelahaa tegey banaanka carafaba allah ka dhila carafo waa xilliga way xaram kama tirsane intuu bannaanka ma baxa ma soo cumraysanin hadday cumro banaan loo baxo la socma ay khayr tahayna low kaana khayran la sabaquna ilayh waa saddex iyo toban sano nabigu muxuu samayn jiray markuu maka yimaadaba hadduu bannaan u baxo yaduusan u bixinba muxuu samayn jiray wuu dawaafi jiray kaana yatuufu bilbayt illaahi bilkacba qodobkaasna iska ogaada intuu nabigu hijrooda calayhi salaatu wasalaam sanadkii sideedaad buu yimid asagoo khaazi ah makuu furtay sagaal iyo toban maalmood buu maka joogay weligii intuu bannaan u bax ma soo cumraysanin qodob labaad oo culus ma iyo toban maalmood inagu ma ka fadhiyey agagaarkeeda xunayn tag soo noqo labaatan beri sagaayo intuu baxay nabigu howlahaa samaysan ma samaynin nabiga midinkaa ka khayr jeclaa mise asagaa idinka khayr jeclaa hadduu nabigu hijrooday iyo hadduu maka fadhiyeyba weligii intuu baxay hawshaa ma soo samay xajat اlwadaac buu nabigu yimid calayh الsalaaة wasalaam asagoo boqol kun oo saxaaba la socdaan asaguuna intuu bannaan u baxay ma soo cumraysan saxaabi boqolkaa kun ka muusan farin cumro madax bannaan oo ah soo cumrayso oo bannaan u baxa caaisha hawsheedana waynu gaari doonnaa boqorta nebi maxamed iyo saxaabadii hawshooda halkaa idiin tagto xilligii baashu bilaabatayna cataa baa sheegay warkuna inuu saa u caddaado way fiican tahay waxaa ii soo hadhay ijmaacu lmuslimiin maka ka baxdo ood bannaanka ka soo xidhato cumro ood cumraysato waxaa ka fadli badan adoo maka iska dhex jooga inaad dawaafto dawaafka iskaga ceshato biijmac اlmuslimiin laakiin ibliis baa wuxuu sameeyaa qofka caamayga ama aqoonta aan aqoon badan lahayn iyo wuxuu ka mashquuliyaa hee camalka khayrka badan buu ka ilduufiya oo ka qariyaa wuxuuna kugu mashquulini camal laga khayr badan yahay qaabku dadku u lugooyo macsidu kugu kari waaye kufri buu kugu kari waay shirki iyo bidcu kugu kari waaye mardan wuuu ku dhihi wuxuu kuu dhiibi camal cibaadaa oo khayra laakiin laga ajir badan yahay wuxuuna saacabka kaa saaroo kaa qarin kii khayrka badnaa buu qarin sumeera caamada suu u galay caamada wuxuu ku mashquulin soon sunna ah iyo salaad sunno ah iyo wuxuuna ka mashquulay cilmigii sharciga ee waajibka inay bartaan maanta waan soomanahay ayaamulbeydka weeye khamiisii isniin weeye kan weeye bishii toban baan ka soomaa quraanka dareerintiisa oo lafdigiisa la hayo salaad sunno oo fara badan waxaasoo khayr ah oo laga ajir badan yahay yuu ku mashquulin caamada iyo nirmagaradka wuxuuna ka mashquulin طalab اlcilmi الsharci fariidaة calى kuli muslimi wa muslima waa lugooyadiis waa lugooyo bahalku tanaa ka mida cumrada inaad markaad xajkaada cumradaada dhammaysato maantao dhan dhawaaf iskaga ceshato oo markaad soo gashabaa toddoba aad ku dhufato dana toddoba kale ood boqol goor dhawaafto ama toddobaatan jeer dhawaafto ayaa ka khayr badan biijmaaci اlmuslimiin ijmacna waxaa soo guriy shekh islam taymiya ayaa soo guuriyey majmuuc اlfataawa mujadka labaatan iyo lixaad ka fiiriya ijmaacu اlmuslimiin ana الطawaafa biاlbeyti khayru min اlictimaari min alxili ila beyt اlxraam saa darteedba markay dadku i weydiyen waxaan dha intaad iska daysaa cumradan muranka ku jiro waxaad samaysaan intaad joogtaan dawaafa dawaafka badsada beytka ilaahay ku dawaafa ragcatay khalmaqaabira tukada dantiinna qabsada qur-aankiina dalda alla barya hawshan hindida iyo baakistaaniinta iska daaya ha ku luqu inay muran baa ka taagani kari maysid waxay ii arkahayaa nin khayr u diidan shaydaan baa igu dira war khayr idiima diidaniye sidii ficlayd baa idiin sheegaya sidii ficil baa idiin sheegaya mujaahid ibnu jabr wuxuu yidhi dawaafu sabcin dawaafu sabcin khayru min cumratin bacda xajin toddoba jeeroo la dhawaafo ayaa ka khayr badan adoo cumraysta xajka gadaashii waa imaamkii mujaahid mujabri almaki imaamka xaafidka mufasirka ah wey khilaafkaas ijmaacaana ibnu tamiya kuu soo guuriyeyba waxaa intaa ii dhiman hooyaden caaisho hooyaden caaisha howlaha laga soo guuriyey baa dhowr dul istaagaynaa hooyadan caaisho dhowr qaab baa looga soo guurshay eh, inay u cumraysan jirtay bacd alxaj iyo aaraa kala duwan baa laga soo guuriyey waxaana ku gebagabadaagu u dambaysay inay hawshi iska daysay hawshii xalay aan soo maray matar riwaayadiisii dacfigu ku jiray ee ahayd caaisho markay soo xajidaba way cumaraysan jirtay markuu nabigu jooga samaystay samayn jirtay waagi way ka noqotay markay aragtay khalad inuu ka jiro murankiina laga badiyey saxaabaduna ay naqdiyeen isbedelka inuu ku yimid baan u malaynaya aaaarta laga soo guuriy aan sheego aarka koobaad aswad ibnu yasiid anaqica wuxuu weydiiyey hooyoy cumaradii aad tanciim ka soo cumaraysatay maxay ahayd baan ku idhi buuri faqaala wallaahi maa ilaa ziyaaratan lilbeyt way inkirtay hooyadeen fi hada riwaaya waxay tihi cumradii aan ka socme tanciim cumra ma ahayn maxay ahay beytka ilahan soo booqday kacbadan soo booqday cumra ma ahayn waa riwaayo ayadii baa diidan hooyadeen inaan cumro ahaynna way ka cadayd doodii dhex martay hooyadeen iyo iyo suubanaha hawnabi qaacidii jahli ku baabi'inay caaishana uu ku qancinayay ahayd maxaa yeele cumradeedii way asaxdo waxay fan xajkeedii nabigaana sheegay riwaayada ee laga soo guursho lian asuma aaaa ayaamin aw atasaddaqa calى casharati masaakiin axabu ilaya min an actamira alcumrata alatii ictamartu biha min atanciim hooyadan waxaa jiri oo laga soo guuriyey cabdirasaaq baa wariyay eh, aarka calaa kalaamin fii asaaniidda wax ku jira igama khusayso rawaayadkan raba in ii jamciyo waxaa hooya laga soo guurinaya tiri aan saddex maalmood soomo ama toban miskiin aan raashin siiyo oon ayaan ka jecelahay inaan cumraysto cumradii hadda kahor ka soo cumraystay tanciim oo kale intaan maka ka baxo oon xilliga tago inaan cumro soo xidho waxaan ka jeclahay saddex miskiin toban miskiin quudi ama saddex maalmood soon cumradii halkaas hooyadan dhigtay muwaw maali maxaad ku marteen muwaw maali iyo onton xadiid ka afiiriya bisanadin saxiix uu ka sugan maxay jiri wuxuu idhi taabicigii caaisho waagi hore markay xajidaba intayn bisha dilxijo dhammaanin yay cumraysan jirtay markaasay haddana noqon jirtay oy madiina ku jirtay uma taraka aalika way ka tagtay way joojisay waagi dambe hawsha way kansashay maxay samayn muxaram markay sii dhammaanayso dilxijo ayay bixi jirtay juxfay tegi way sugi bisha muxaram markay dhalato oo ashhurulxaj laga baxo yay soo xidhan jirtay cumro maxay ka cararaysaa inaad cumraysato bacda xajin bilihii xajka haddaba way ka guurtay cumradeedii ahayd min atanciim fii ashhur اlxaji fii dilxija mawaطu maalik bisanadin saxiix bay ku qoran tahay hooyadeenna ka sugan raqamkan waan idin siiyey waybixi dabayaaqada dilxiji bay dilxijay safraysaa intaa dilxija ay joogtana ma cumraysanayso tanciim ma tegaysa waxay tegi miiqaadkii weynaa ee ahaa juxfay tegaysa halkaasay degi beriyay joogi markii la muxram way dhalato waa laba iyo saddex bay soo cumraysan jirtay markaasay noqon jirtay way ka tagtay inay cumraysato fii ashhur اlxaj waa naasikh kaasaa u dambeeyey hooyadee xagga cumraysiga ama aahaarta ay cumrada ma ahayna ziyaaratu beyt illahi bay ahayd iyo miskiin wax ku sadaqaystaa ka jeclahay iyo inaan soomo iyadu waa howlo kale waxaa ii soo hadhay hadalka ku dul ariyo wuxuu leeyahay in bacd alxaji haddana la baxo lasoo cumraysto meelaha la tago lasoo cumraysto waa bidco diinba ma aha bidco taagan yahay hadalkiisi maxaa ka mida ah? alikhtiyaaraat alfiqhiya safxada ka fiiriya wuxuu yidhi yukrahu alkhuruuju min makkata licumrati taطawucin wadalika bidcatun fi اddiin lam yafcalhu الnabiyu wla asxaabuhu calى cahdihi la fii ramadaana wla fii غayrihi wlam yأmur caaئiشhaةa bha bal adna laha bacda اlmuraajacaةi تطyiba lqalbiha وطawaafuhu bاlbeyti أfضل min اlkhuruuji اتifaaqa وطawaafuhu bاlbeyti أfضل min اlkhuruuji اتifaaqa وykhruج cinda man lam yakrahu calى sabiil اjawaaz majmuc اfataawa mujaladka labaatan lixaad laba boqol lixdan iyo afar waad ka fiirin kartaa wuxuu yidhi marka imaamku walihaada kana الsalafu wala'immatu yanhuuna can dalika markaasuu sheegay hadalkii taawus ibnu kaysaan taawus ibnu kaysaan baa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi aladiina yactamiruuna min atanciim ma adri ayu'jaruuna calayha am yucadabuun buu yidhi taawus ibnu kaysaan alyamani ajalu asxaabi ibni cabaas qolyaha tanciim ka soo cumraysta intay xajiyaan kadibna bannaanka u baxa tanciim waa iska meelqabsi weeye ee xilliga taga soona cumraysta cumrada in lagu cadaabi iyo in laga ajirsin garan maayo muxuu ka wadaa waa bidco waa bidco kuleeya waana soo marteen hadalkii mujaahidna waa soo marteen saciid ibnu jubayr baa la weydiiyey hawsha ayada wuxuu yidhi ma bannaano bacda alxaji in la cumraysto ibnu qayim ibnu cuaymiin waa bidcatun fi اddiin ibnu taymiina wuu caddeeyeyba hadal sidaa u culus oo hawshu laysku hayo waa hawl saalana ma aha waxaa ii soo hadhay hooyadan cumradeedii haddii la yidhaahdo cumro saxay ahayd ama way jirtaa laba qaacidaa loo bahan inaad ilaalisaan laba qaacido ayaa loo bahan inaad ilaalisaan mid waa qaacida turuq qaacida tarki asuniya midna waa qaacida usuuliya iyaduna waa maxay xukumka had iyo goor waxaa la ilaaliyaa axadku ku yimid tilmaamaha ku xeeran oo qaacida waxay tahay maxalu nasi ida اhtasa biwaصfin yumkinu اctibaaruhu lam yjuz ama lam yumkin ilغaa'uhu ila bidaliil lاxtimaali an yakuuna maqsuuda lishaaric shaaricu hadduu xugum dejiyo oo ilaahay rasuulkiisa xugum sheegaan meella xukumka uu khusayo dad baa laga hadlay dad baa loo soo dejiyey dadkaa laga hadlayna tilmaamo gooni ah iyo xaalado gooni ay lahaayeen xaaladaha ay lahaayeen iyo tilmaamaha gooni waa in la tixgeliyo oon la dhihin xukumka cid walbuu khuseeyaa dadka dadka lamidka ahaa waa in xukumka lagu gooni yeelo haddaan la helin wasfigaa daliil tuura waxaa kaloo la yidhaahdaa alaslu ictibaaru اlawsaaf alati fi maxali الnas ila ma qama daliilu cala cadam ictibaarihi alaslu taratub اlxukmi cala awsaafi اlmaxali ila ida culima ilqaw bacda bidaliil maxaan oga jeeda qaacidadaas hooyadeen caaisho cumraday samaysa maxay ahayd markaad rabtaan inaad tanciim aaddaan oo hawsha hooyadan caaisho ka aad samaysaan haddiiba laydiin banneeyo oo waa bidca weeye aan la dhihin oo bidcadu maxay ka imaanaysaa ninka aan u samaynin sidii hooyadan u samaysay een ku cillo ahayn ku xikmana ahayn wuxuu la yimid waxaan sharci ahayn laakiin hooyadan caaisha hawsheeda ninkay qabsatoo kale gabadh muslimada maalan ayaa xaj soo xidhata haddaba waa dhici karta wayna badanta mararka qaarkood xajkii markay soo xidhatay mufriday ahayd dhiig baa ku dhacay yadoon weli aan dhammaysanin afun cumray soo xidhataan rabaa mutamadiicay ahayd baan rabaa cumray soo xidhato cumradii ayadoon hawlaheedii bilaabin dhiig baa ku dhacay dhiiggii baa ka gu'i waan ilaa la gaadho maalinkii xajka la gaadho maxay samayn gabadha ninkii yidhahda sida caaisha yeeli warkiisu waa macquul sida caaisha yeeli warkiisu waa macquul leann maxay gabadhan waxay la noqotay ummunaa caaisho dhibka caaisho qabsaday baa qabsaday cumray soo xidhatay cumradii bay dhammaystiri weyday dhiig baa ku dhacay xaj baa ku soo galay way fasakhday cumradeedii maxay u beddeshay xaj ama qaarinay noqoto waa isbangelis hadhow hadday dhahdo hooyadeenba waay markay sidan ku dhacdo waxay samaysay oo nabigu u fasaxay cumree anna tanciin baan tegi xogow qiil bay yeelanaysa maxaa yeelay awsaaftii iyo cilooyinkii iyo xikmooyinkii ku xeeraa ummuna caaisho yaa ayadana ku xeerana waa la xogo walfiqhu jamcun wa farqun macnahaasaa marka meesha ku jira laakiin tiinnu saa marka xukunku wuxuu noqonayaa xukunku wuxuu khuseeya caaisha ay samayso dumar muslimaad buu khuseeya rag shuqul kuma laha wey dumar buu khuseeyaa dumarkaasoo cumro soo xidhay kadibna cumradii u dhammaystiri waayey xajna ku soo galay ayaa caaisho la xuguma rag meesha ma yaal haweenay xalaal ana meesha ma taal haweenay dhiig ku dhacay ayadoon camalka hore dhammaynin kii kala soo galay ayaa cumru tancim loo ogolya haddaad tidhaahdaan qawaacidda waad ilaalinaysa laakiin hooyadin baaba ka tagtayba cillo khaasayna ahayd ibn cabaas way ku dhaartay in xalay idiin soo sheegay kun sagaal boqol siddeetan iyo sunan abu daawuud xadiiska ibn cabaas ka fiiriye sayidina cumar meeshuu hadda ka istaagayna waabaad soo marteenoo ashhurulxaj oo dhan inuun oggolayn wax cumro la yidhaahdo iyo wax isfangala ayadna waad soo marteen hawsheedu marka in ay hawsha ahaydna aaaarta aynu soo maray axaadiidan soo marray baa caddaynaysa cumrada nabi maxamed cumradii caaisha nabigu muxuu ku qiimeeyey xajkeedii markuu ka hadlaayey muxuu yidhi iyo cumradeedii markuu ka hadlayay haadihi haadihi makaanu cumratiki cumradii tanciim ay la timid muxuu nabigu yidhi cumradii kaa khasaartay ama aad dhammaystiri weyday ama dhiiggii kuu diiday um, bedelkeedii weeye fakaana cumratii alatii adrakani اlxaju walam axsul calayha batooyadan cumradan waxay bedel ka ahayd tii aan dhammaystiri waaye fakaana cumratii alatii amsaktu canha tii aan joojiyey baan yaan bedelay riwaayadka caaishta jazaan bicumrati الnaasi alati اctamaruu fakunii fii xajiki facasa allaahu an yarsuqakii haweenagii soo maray in cumro kale ilaahay ku siiyo ood dhammaystirtaa laga yaaba bal wad yani cumrada hooyadan caaisho cumro badel ah oo bedelka ah ama dhammaystiru ah cumro socon weyday cilo xayd horaanna mutamaticay ahayd hawlahaasa dad gelisaan waxbaa noqonaya laakiin wadaad giir weyn oo lab oo nin ah iyo haweeney xalaal ah hadday dhan caaishan iska dhigayna waa qiyaas maca alfaariq ku sifo ma tihid ku xugum ma tihid ku cillo tihid kucudurdaarna ma tihin taa inaad fahanteen baa ila tahay waa waxay culamadu u jasmiyeen inay bidca tahay ka bni taymiya wabni اlqayim wa sheekh maxamed saalix alcuthaymiin qacida turuq baa igu dambaysa qacida turuq waa maxay maxaad u samaynaysaan cumrada iskaga ceshaysa maxaad ka waddaan khayr jacayl khayr badsi qaacidada tarki maxaa la yihahdaa maa kaana almuqtadi قائما في cd رsul صل ي وسلم ولم يكن ثم مانع فتركه suنaة وفicl bidcة شhay xilligii نebi محمد sababkiisu uu taagnaa wax inuu nabigu hawshaa sameeyo u diidana uusan jirin nabiguna uu ka tegey in laga taga waa suno in la khilaafo la sameeyana waa bidco daacdu tarki la yidhahdaa diinta marka laga hadlayo cibaadadaa la geliyaa ahlusunna waljamaca wuxuu yidhi ibnu kaiir markuu suurat lxaqaaf marayay markay gaalow dhahayn low kaana khayra eh, eh, eh, ma sabaquuna ilayh wuxuu idhi ahlusunna waxay yidhahdaan shaygu hadduu khayr yahay la sabaquuna ilayh qaacido tarkii buu tilmaamaya ahlusunna o dhan buu ka soo guuriyey waxaad hadda cumrada ugu ceshanaysaan maxay tahay ee maka oga baxaysaan eed u gaala butaynaysaan waxaad ka rawataan khayr badsi in khayrka la badsado oo khayrka la jeclaado xilligii nebi maxamed ma jiri mise ma jiri asxaabadu saxaabadu iyo nabigu midka khayr jeclaayeen mise maya midka khayr jeclaayeen wax diiday inay maka ka baxaan oo soo cumraystaan miyaa jiri maya awoodna waa u lahaayeen iyagana kaa yaqaana meel walba idan wax u diiday ma jirin xaggana maaysan samaynin khayrkaad doonaysana way doonahayeen macnaheedu waa maxay wayna ka tageen shaygan ka tegiisu oo in ma laga baxo oo la soo cmaraysa in laga tago baa sunnaah in la sameeyana waa bidco ma kaana almuqtadi fii cahdi rasuul lahi maa maca cadami اlmaanici min alficli fatarkuhu sunnatun wa ficluhu bidca inta waxaan rabaa inaad fahantaan wuxaa keenay in culamada qaarkood ay xukumaan qadiyadu inay bidca tahay hadalla waa ku hormariyo masaladu waa khilaafi nin walbana sidii la quman iyo wadaadkii taqliidin karu taqliidini laakiin usuusha masalada iyo khatartay leeda inaan in bas aan rabay waad mahadsantihiin wasalam calaykum raxmatullahi barakaatu ah, weliba farba kuu laaban sooma masalada hadda aan ka hadlay waad fahanteen masalo kale oo taa kala dhafan baa jirto ta hadda uu weydiinhaya ah adoo maka jooga inaad maka ka baxdood xilliga aadood soo cumraysato weeye khatarta badanee salafku ay ka hadlahayaan bidcana lagu xukumay haddii laakiin haddii laakiin aad maka ka safarto iskaa u safarto aad soo cumraysata maa waxaa u safarayso daa'if baa dan soo gashay waad aadday madiinaad aaddo dan baa ka soo gashay jiddaa dan kaa soo gasho dantaadaad u safartay soo noqod kaa dambe ma cumraysan kartaa mise waa masale khilaafiya khilaafka ku jirana tan hadda aan ka soo hadal lagugu dhaamaa waxaa kaloo sidoo kale ah inaad ruux kale ka cumraysato adoo iska marka hore u safray meesha adigu aad cumraysan lahayd ad ruux meyda ama waalida aan cumraysan waayo aad ka soo cumraysatana tanay la tahay dambe tohoro waa ka duwan tahay laakiin kulliba waa masa'il khilaafi ah waxaa intuba ka khayr badan hee in dawaafka la badsada layskana daayo wallah subxana wa tacala aclam